alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira kitaabu alashriba cabitaanada kitaabkiisii weeye can cabdilaahi bni cumara radia allaahu canhuma ana cumara qaala calaa mimbari rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam cumar ayaa wuxuu ka yidhi mimbarka rasuulka sala allahu aleyh wasalam korkiisa isagoo ku sugan wuxuu yidhi ama mimbarka korkiisa wuxuu ka yidhi mimbarka rasuulka sala ama bacdu intaa dabadeed miya ayuha annaasu dadow fa innahu nazla taxriimu alkhamra waxaa soo degay xaaraantinimaynta khamriga la xaaraantinimaynayaa soo degtay wa hiya min khamsa waxay soo degtay walxaal hiya iyadu oo khamriga ahi min khamsatin shan xaggeeda ay ka ahaatay shan nooc baa laga samayn jiray min alcinabi waltamri waalcasali waalxindati waashaciir waxaa laga samayn jiray cinabka waxaa laga samayn jiray watamri timirta waa laga samayn jiray walcasali malabka waa laga samayn jiray walxindati sareenka waa laga samayn jiray wshaciiri heedda waa laga samayn jiray heedda waa laga samayn jiray shantaa nooc baa laga samayn jiray nooc cinabka laga sameeyo oo khamri ah iyo nooc timirta laga sameeyo iyo nooc malabka laga sameeyo iyo nooc sareenka laga sameeyo iyo nooc heedda laga sameeyo heedduna waxay ka mid tahay fasiilada sareenkunbay ka mid tahay yani qamadida iyo sareenka iyo heedu way isshabbahaan laakiin waxaa ugu sii nafci badan shaciirka waxaana la yidhahdaa ashaciiru yukal wayudam shaciir waana la cunaa waana la dhaleeceeyaa yani waana qaali shaciirku heedda hadda suuqeenna waa lagu iibiyaa lakiin waa qaali noocyada cuntada ugu qaalisan bay ka mid waxayna leedahay buusho fara badan bay leedahay buushahaasi aad iyo aad buu u nafci badan yahy buushuhu waxyaalaha bilaa buushaha iyo nafcigood waa yaryihin dadka qaarkood waxay sameeyaan ashyaada inay qaarkood buusho bixiyaan sida hadhuurkao kale buushaha ay markaa waxaweye ay buusho bixiyaan buushihii markay gaar uga saaraan baa buushihii laga yaabaa inay xoolaha siiyaan ya isagiina waa ay cunayaan markaa hadhuurkii buushaha ay ka saareenna waa cunayaan labadana waxaa nafci badan buushahay xoolaha siinayaan kaasaa nafci badan wlkhamru maa khamara alcaql cumar bnu khaaab waxau ihi radia allahu canhu ardaah khamrigu maa khamara alcaql waa wixii caqliga dooriye weeye ama caqliga daboola khamara waa daboolay wixii caqliga daboolaaba waa khamri wa halaaun saddex umuurood ama saddex shay wadidtu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam kaana cahida ilayna fiihina cahdan nantahi ilayhi wuxuu hi wahalaaun saddex arin ama saddex shay wadidtu waxaan jeclaystay ana rasuula allahi sal allahu aley waslam in rasuulka ilaahay kaana cahida ilayna inuu nugula ballami lahaa fiihinna iyaga shanigooda cahdan ballan inuu nugula ballami lahaa baan jeclaystay ballankaasoo nantahi ilayhi aanu ku dhammaanayno maannaan khilaafin aljaddu waalkalaalatu abwaabun min abwaabi ariba saddexdaa shay waa maxay aljaddu waa awowga ay tawriisu ljaddi waa dhaxalsiinta awowga la dhaxalsiinayo ya dhaxalka awowga inuu nagala dardaarmi lahaa waan jeclaysta waalkalaalatu dhaxalka kalaaladana inuu nagala dardaarmi lahaa waan jeclaystay wa abwaabun min arriba baabab marka abwaabta ribada ka mida ah, caddaynta uu inoo caddaynayaan inuu la dardaarmi lahaa waa jeclaystay buui xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim xadiiskani waxa uu sheegayaa khamri maxaa noqonaya maxaanse noqonayn cumar bnu khadaab radia allahu canhu ardaah saxaabadii oo joogta ayuu mimbarkii rasuulka intuu koray hadalkan ka sheegay cid ku qabsatay ama ku khilaaftayna ma dhicin halkaana waxaa ka soo baxaysa saxaabadii kale laftooda inay ku waafaqeen maya xaqa waa caddayn jireen oo saxaabadu xaqa kamay aamusi jirin wuxuu idhi taxriimka khamriga la xaaraantinimeeyey wuxuu soo degey iyadoo khamriga la samaystaa shantan nooc ahaa yacni cinaboo keliya wax laga sameeyo ma ahayn waa ku jiray mid cinab laga sameeya laakiin anwaac kalaa jirtay mid heed laga sameeyo mid malab laga sameeyo mid timir laga sameeyo mid waxaw sarreen laga sameeyo kullu daalika waa jireen lamana kala reebine meel baa la wada mariyey xadiiskani wuxuu u daliil yahay khamrigu inaanu ku koobnayn keliya wixii maandooriye ah oo ruuxa sakhraaminaya cinabna laga sameeyey inaanu ku gaar ahayn madaahibtuna arrinkaa waa isku khilaafeen jamaahiiru ahlicilmi oo ay ka mid yihiin saddexda madhabood madhabu maalikiya iyo madhabu shaaficiya iyo madhabu alxanaabila iyo ahlulxadiidkuba waxay ku tageen khamrigu inaanu ku gaar ahayn wixii cinab laga sameeyey inaanu ku gaar ahayn ee wax kastoo wax sakhraamiyaa inay khamri yihiin sida axaadiis kaleba ay sii caddaynayso taxriimka khamrigu markuu soo degayna haddii shanta nucbo jiray shantana isku meel la mariyey waxaa xadiiskana ku tusinaya inay shantuba khamrigii la xaaraantinimeeyey ay ka mid yihiin saasuu ku tusinaya waayo waxaa la yaqaanaa dee sababu nuzuulku waa qaciyu dukhuul fi laaya wajzim biidkhaali dawaati sababi warwi can ilimaami dannan tusibi jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan sababu nuzuulku waa qaciyu dukhuul fi laaya haddii sabab markaa xukunkaasi leeyahay oo sababta uu ku yimi sababtu ku soo degay ilaaba ilaa waa soo gudagelaysa waay haddii laha ma soo gudagelayso waxaa ka dhalanaysa taakhiru lbayaan can waqti alxaaja bayaankii caddayntii in laga dibdhigay wakhtigii loo baahnaa ayaa ka imanaysa in laga dibdhigaana ma dhici karto cumar bnu khaaab wuxuu ihi walkhamru maa khamara alcaqla khamri waxa la yhah wixii caqliga daboolaa la yidhahdaa oo qofka garashadiisii suulinaya waxaa la odhanaya khamri saasaa la odhanaya waxaana ku soo aroray axaadiis marfuuca oo macnahaasoo kale tilmaamaysa in yidhi sala allahu aley wasalam kullu muskirin khamrun wax kastoo wax sakhraamiya waa khamri caam axaadiistu waxay sii caddaysay intiisa badan hadday wax sakhraamiso lafteeda inuu xaaraan yahay maa askara kaiiruhu faqaliiluhu xaraam waxay intiisa badan wax sakhraamiyaan intiisa yarina waa xaaraan ma askara alfaraqu minhu famil'u lkafi minhu xaraam riwaayo kale waxay sheegaysa waxa lix iyo tobankii sarodol ay wax sakhraamiyaan sacab muggii in laga isticmaalaa waa xaaraan qolyaha xanafiyada la yidhahdo iyagu waxay mareen khamri waa wixii maanka doorinaya marlabaadkana laga sameeyey cinab ee maanka ha dooriye haddii cinab aan laga samaynine wax kale laga sameeyo nabiid baa la yidhahdaa bay yidhahdeen khamri ma aha axkaam ahaanna waa kala duwen say kala duwen waxay u kala duween waxay khamriga intiisa yar iyo intiisa badanba waxay u wataan ka laga sameeyey cinabkee waa xaaraan bay yidhahdeen oo xataa haddii qadarkii laga sakhraamaya aanu ka cabbin xaaraan buu ku dhacay xadkana waa in laga jaraa cabbitaanka khamriga la cabbana waa shayga ammaanka doorinaya cinabna laga sameeyey xad baa ka waajibaya ama nabiidka wax sakhraaminaya ee aan cinab laga samayn waxay yidhaahdeen qadarka wax sakhraaminaya bes in laga cabbo ayaa xaaraana inta ka yar in laga cabaa xaaraan maaha taasina waxay khilaafaysaa xadiiska maa askara kaiiruhu faqaliiluhu xaraam ayay khilaafaysaa ka hor waxay kaloo khilaafaysaa tafriiqoodu kullu muskirin khamrun wuxuu kaloo tafriiqoodu khilaafaya xadiiskan cumar laftiis kullu daalika waa ka hor imanaya waxay yidhahdeen carabi ahaan baa noo daliil ah carabi ahaan khamri waxaa loo isticmaalaa waxa ammaanka doorinaya cinabna laga sameeyey carabi ahaan la yidhahdaa waxaa la odhanaya cumar laftiisu waa min ahli lua luqaduna saliiqay u ahayd min carab aqxaax waxaanu yihi walkhamru makhamar alcaqla nebiga laftiisu calayhi asalaau wasalaam yani wuxuu ku hadlayey luqa carbeed buu ku hadlayey waxau ahaa fasiix waxau ahaa markaysa caalim bilua luqada mid yaqaanay buu ahaa maca dalikna wuxuu ahaa mid loo waxyoonayo aan khata marnaba ku hadlayn waxaanu ihi kullu muskirin khamrun yani markaa sidaasuu nebigu sheegay calayhi asalaatu wasalaam marka sidaa sharciga ku sugan in la raaca waajiba sida iyagu ismoodsiiyeen in la raacaa sax noqon mayso xadiiska waxaa ku sugan khamrigu markuu soo degay anwaac kala duwan in laga samayn jiray ee nooc keliya aan laga samayn jirin haddana meel la wada mariyey saxaabaduna saa u fahmeen nebiguna sala allahu aleyh wasalam sidaa dadka ugu sheegay sida axaadiista kalena tilmaamaysa waxa kaloo laga qaadanaya caalimka inay dhici karto masaa'il inay ishkaal geliso isagoo caalim ah way cumar bn khataab masaa'ishan in wax ka xaganayaan nowcan maa ishkaal ay ku samaynayso ayaa laga fahmaya hadalkiisi wuxuuhi saddex arrin waxaa jeclaysan lahaa nebigu sala allahu aley wasalam inuu nagala ballami lahaa aanu ballankaa sidiisa u raaci lahay aanu ballankaa sidiisa u raaci lahay saddexaasi waa maxay waa awowga dhaxalkiisi mowdica uu mushkilka yahayna waxay tahay waa marka walaalaha uu la joogo iyuu walaalihii wax la dhaxlayaa mise walaalaha iyo awowgu waxma wada dhaxlayaan ee awowgaa xijaabaya aw ilcaksu sida markaa taa'ifay yar ku tageen laakiin labada qowlee kalaa mashhuura oo caan ah ilaa culamada qaarkood yidhaahdeen wax yidhi walaalkaa xijaabaya awowga ma jiro laakiin taa waxa lagu jawaabay bilmanci waayo waxaa soo aroortay riwaayo zayd laga soo warinayo tii mashhuurka mashhuurkahayd aan ahayn ayaa lafteedu waxay tilmaamaysaa inuu markaa xijaabay awowga oo walaalka ku xijaabay waa qowl hariib ah marka waana adcafu alaqwaal marka waa yar yihiin cidda ku tagtay ama laga soo wariyey laakiin calaa kulli xaal way jirtaa oo ijmaac maaha labada qowle kale ay culammadu isku hayaan jumhuurku waxay qabaan walaalaha iyo awowgu inay wax wada dhaxlayaan saasay qabaan yani waxa weye tafaasiil bayna de ku sheegaan yani waxa weeyaan siyaalahay wax u dhaxlayaan waana sida marka waxa malik iyo shaafici iyo riwaaya can imaam axmed oo riwaayada caanka ah waa sida markaa ay mareen qowl kale waxa weeyaan in la yidhahda awogu wuxuu xijaabayaa walaalaha waayo waa aabbe maadaamay saas tahay isagiiyo walaaluhu ma gudboona isagu mansilatulab ayuu markaysa markaa istaagaya marka aabbihii aanu jirin marka sida aabbuhu walaalaha u xijaabaayo waa awowguna walaalaha u xijaabaa waa sida laga soo wariyey abubakrin asidiiq iyo saxaabo kale waa sida abu xaniifa markaa ku tegey waa sida imaam axmed riwaaye laga soo warinayaana ay ku sugan tahay marka masalada calaa kulli xaal dee khilaaf baa saa ugu jira laakiin sida jumhuurku maraan ayaa culamo badani marka ay ku tageen culamada qaarkoodna waxay xagga quwada marka laga eego tacliilka iyo sida markaa loo tilmaamay iyo waxay ku soo dhowaanayaan waxa weeye waxa dhow awowga waxaana yidhaahdeen dee waxa weeye isku shaksi keliya ku wada dhowaadeen awowgu wuxuu leeyahay kaan dhalay baa dhalay walaaluhuna waxay leeyihin kiina dhalay baa dhalay hadda ma aragtaa kiina dhalay ayaa dhalay walaalkii dhintay walaalihii waxay doonayeen inay dhexal joojiyaan waxay leeyihin kiina dhalay baa dhalay awowgiina wuxuu doonaya inuu dhexal joojiyo wuxuu leeyahay kaan dhalay baa dhalay marka maadaama isku wax keliya ay ku soo wada dhowaadeen oo meydka ugu soo dhowaadeen way siman bay yidhahdeen laakiin dee waxa weeye farqa u dhexeeyo midna waa xawaashi midna waa asalkii weeye oo wuxuu leeyahay marka anigu waa yani waxawa farcaygii aabbaa baan ahay aabe nusuustana waa ku soo aroortay dee awowga iyadoo yani aabe lagu itlaaqayo calaa kulli xaal masaladaasna waa saas weeye marka ishkaalka say ugu samaynaysa saas masale ku saabsan kalaalada kalaaladu waa kaan waladna lahayn waalid labna aan lahayn ayaa waxaa la yidhahdaa kalaala ayaa la yidhahdaa aayaddii suuratu nisaa ku soo aroortayna waatay ku timi marka sidaa in lagu fasiraana waa sida markaa culamada badankooda ku fasireen waana sida marka abubakrin asidiiq uu ku fasiray waana sida jumhuurku ku tageen sida jumhuurku ku tageen weeyi marka iyada lafteeda waxbuu ka gocanayey oo waxa uu lahaa yani waxa wey inuu warcad naga siiyo ayaan jeclaan lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yani masalada isagoo caalimku si arjaxaya xataa oo sidaasi la raajix tahay baa laga yaabaa haddana noocan maa ishkaal inay ku samaynayso maaha masalada marka leeyahy ishkaal bay ku samaynaysaa inuu masalada tamaaman aanu garanayn maaha isagoo masaladii raajixiyo marjuux agtiisa ka leedahay oo si raajix la tahay ayaa waxaa laga yaabaa haddana sida kale ishkaal inay ku hayso oo gacasho marka ay jirto ila ashyaada fiqiga ah marka masaaisha raajix iyo marjuux ay kala leedahay daniga haalibkaa lagu binanaya ya qutbu raxaaxa quwat madina fahiya ladaa tacaarudi maina waxa tarjiixu ku wareegaya waxa weeye yani waa quwat lmadina yani daniga marka waxa xoog gale waxaan leeyahay danu lcaalimi xukmun caalimka danigiisa waa xukmi nin caalim haddii masale la weydiyo u yidhahda adunu ana haakada waxay ka dhigan tahay xukum ya waxaan u malaynayaa sidaa inay tahay dannul xukmun baa la yidhahdaa la odhan maayo masalada ma hubo oo wuxuu yidhi waa malaynayaa waan daninayaa buu yidhi ee ma hube dee markaa waxa masaladii ma hayo la odhan maayo ya yani dhanniga khaalibka waa la ictimaadaya mar hadduu yahay dhanni caalim waayo tarjiixaadkuba waxay ku dhisan yihiin yani dunuuntaasay ku dhisan yihiin wax kastoo dhanniga haalib yeela waxay noqonaysaa sabab markaa rujxaanka keensatay noqonaysa wuxuu kaloo tilmaamay cumar bnu khaaab abwaabta ribada wax ka mida iyadana inuu jeclaan lahaa in nebigu sala allahu aley wasalam uu kala ballamo wax ka yidhahdo waxaa jira ashyaa markaa ka mida ribada oo laysku khilaafaa jirta waa qawaali ku suganta marka calaa kulli xaal waxay ku tusinaysaa caalimkii inay dhici karto masaaisha qaar inay ishkaal gelinayso amaba ay dhici karto yani masaaisha qaar inayna markaa u caddayn mid walba ay suura can caaishata radia allahu canha can inabiy sala allahu aleyh wasalam su'ila can ilbitci nebiga calayhi asalaatu wasalaam waxaa la su'aalay can ilbitci khamriga laga sameeyey malabka ayaa la su'aalay yani waxaa la su'aalay bicigaa la su'aalay faqaala wuxuu uhi kullu sharaabin askara huwa xaraamun sharaab kastoo wax sakhraamiya waa xaaraan oo ma bannaana albitcu nabiidu alcasal bitcigu waa casalka wixii laga miiray ee wax sakhraaminayey xadiiskanna waxaa soo wariyey bukhaariyo muslim xadiiskani wuxuu ku tusinayaa wax kastoo wax sakhraamiyaa inay xaaraan yihiin inay bannaanayn lamana kala saarin nooca uu ka yimi ma mise wax kale lama kala saarin bale bidcigu wuxuu ka mid yahay waxa ugu horeeye soo geliyey waaba shayga ugu horreye soo geliyey waayo waa sababtii marka hadalka ku yidhi wa sababu lwuruud inuu yidhahdo calayhi asalaatu wasalaam kullu sharaabin askara fahuwa huwa xaraam sababteedu waa maxay sababteedu waa in la su'aalay bidciga marka kaa la su'aalay inuu soo gudagelayo waxay noqonaysaa qaci ayay noqonaysa waayo haddii kale waxaa ka imanaysa nebigu sala allahu aley wasalam su-aashii la weydiiyey ma caddayn inuu caddayn waayaana ma dhici karto dee saas aawadeed nebigu sala allahu aleyh wasalam waxa uu ka hadlay hadal marka caam ah uu faa'iideynaayo wax kasto wax sakhraamiya magacu doona ha yeesho nooca la doonana ha laga sameeyee inuu noqonayo xaaraan khamrina noqonaya can cabdillahi bni cabbaasin radia allahu canhuma qaala balaqa cumara radia allahu canhu ana fulaana baaca khamran ibnu cabbaas waxau yidhi cumar waxaa soo gaadhay in hebel waa nin saxaabada ka mid a baaca khamran inuu khamri iibiyey baa soo gaadhay faqaala wuxu uhi qaatala allahu fulanan ilahay ana acdalo fulanan hebel alam yaclam ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal miyaanu ogeyn in rasuulki ilaahay sala allahu aleyh wasalam uu yidhi lacana allahu alyahuuda xurimat calayhim ashuxuumu fajamaluuha fabaacuuha lacana allaahu ilahay ha nacdalo alyahuuda yuhuud ha nacdalo xurimat calayhim ashuxuum waxaa laga xaaraantinimeeyey xaydhaha ayaa laga xaaraantinimeeyey iyo baruuraha mooyaane intii lasoo reebay fajamaluuha markaasay dhalaaliyeen way shiileeno waa dhalaaliyeen markaasaa dabeedna baruurtimarkaasaa subagii ka soo baxay fa baacuuha waa iibiyeen riwaayaadka qaar waxay ku darayaan fa akaluu amanaha waxay cuneen lacagteedii bay cuneen bukhaariiyo muslim baa soo wariyey xadiiskan waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a ah saxaabada nebigu sala allahu aley wasalam haddii ruux xumaan la yimaado inay u xel jireen oo aynay badiba magacaabi jirin cabdullahi bnu cabaas ma odhan hebel hebel baa iibiyey ee wuxuu hi ana fulaanan baaca khamran isagoo garanaya fulaankii ayuu haddana xilqarin oo u xilqarinaayo daraaddeed baan u magacaabi jirin wixii manqaba ku saabsan saxaabadu waa magacaabi jireen shakhsiga hebel buu ahaa oo saa sameeyey lakiin wuxuu ku saabsan malaba ceeboo kale ku saabsan ama arin markaa aan fiicnayn ku saabsan ya maslaxo gaari haddayna ku sugnayn lama magacaabi jirin waa loo xilqarin jiray tanna noociya ayay ka mid tahy waxaa kaloo ku sugan saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam siday ugu adkaayeen sharcigan markii loo sheegay hebel baa khamri iibiyey yani si shadiidu u inkiray cumar qaatala allahu fulanan markaas xadiiska dabeedna sheegay ya xadiiska ayuu sheegay marka taasina waxay tilmaamaysaa adayga ay ku adkaayeen sharciga waxaana daahirka laga qaadanayaa cumar inuu u qabay ruuxu hadduu la yimaado shay cidda la timaada la nacdalay in caynan loo nacdali karo waana masale fuqahadu marka hore isku khilaafsan yihiin yani khamriga iyo ka iibinayaba waa la nacdalay khamriga iyo ka cabaya iyo ka qaadaya iyo ka loo qaadayo iyo ka samaynaya iyo ka loo samaynaayo iyo ka iibinaya intaba xadiis sheegayaa jira in nebigu sala allahu alay wasalam nacdalay marka sida jamaahiirta culammadu maraan waxay tahay ruuxa la yimaada ficil cidda samaysay la nacdalay oo nebigu nacdalay calayhi salaatu wasalaam cayna ma loo nacdali karaa mise looma nacdali karo jumhuurku waxay qabaan cayna looma nacdali karo waayo farqa udhaxeeya in wasfigaa cidda la timi la nacdalo iyo in fulaan la nacdalo fulaanka waxaa laga yaaba wax ka baajiya inay jiraan waxaana u daliila xadiiskii markaa ninkii saxaabigaha ee khamriga cabi jiray alximaar lagu laqabi jiray saxaabi baa nacdalay cumar inuu ahaa baan filaya lacanahu allah ma aksara maa yu'taa bihi ila nabiy sala allahu alay wasalam faqaala laa talcanhu wuxuu nebigu ku yidhi calayhi asalaau wasalaam ha nacdarin fainahu yuxib allaha warasuulah waayo ilah rasuulkiisa u jeceliyey marka waxay kutusinaysaa inuu farqi u dhexeeyo iطlaaqa iyo tacyiinka hunaaka farqun bayna aliطlaaqi waatacyiin xadiidkan waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mid a ah. shaygii xaaraanta xeelad lagu bannaysanayo oo shaygii xaaraanta suurada iyo muuqaalka la bedelayo in lala yimaadaa inayna bannaanayn iyadoo isla shaygii lala imanayo maalan markii laga xaaraantinimeeye xaydhaha yuhuudda waxay yidhahdeen xaydhaha aan shiillo waa shiileen subag baa ka baxay subagana waxa inagu yaynaan cunin aan iibinnu waa iibiyeen lacagtii bay soo qaateen lacagtii bay cuneen nebigu maadaamuu ku nacdalay ficilka noocaasay la yimaadeen waxay ku tusinaysaa in suurada caynkaas aynay ku bannaanayn in allaha idaa xarama shayan xarama amanah xadiis kale waa tii ku timi in allaha idaa xarama shayan xarama amanah ilaahay hadduu shay xaaraantinimeeyo lacagtiisana waa xaaraantinimeeyey saas aawoodee khamriga markuu xaaraantinimeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam tijaarada khamrigana oo laga tijaaraystana waa xarimay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mid a ah taxriimu alxiyal xeeladaha xaaraanta lagu banaysanaya inaanay bannaanayn masaladaasna aad waxaa ugu dheeraday alcalaamatu ibnuqayim kitaabkiisa iclaamu almuwaqiciin aad iyo aad buu ugu dheeraaday istidlaalka uu maslada u deliishanayo inay xiyalku xaaraan yihiin aad buu tacliilaadka iyo adilada uu keenayaba u badiyey dhowr boqoloo safxana waa kaga hadla wakadalika ibnu taymiya wuxuu ka leeyahay kitaab la yidhahdo taxriimu lxiyal ayuu ka leeyahy marka xeeladii xaaraan lagu banaysanayo marka xeeladii xaaraan lagu banaysanaya waxay noqonaysaa mid muxaramaan banaanayn ayay noqonaysa halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk